waxyaalana waa ka maqnaayeenoo haddee wax badanoo qaybkii badankiisu waa ka maqnao asludiin hadduu maqan yahayna inta kale wax ma tarto in marka akhlaaqda wanaagsan aan dhammaystiro sidaasaabaa rabulcaalamiin ii soo diray yuhi nabigu sala allahu calayhi wasalam nabigana marka la weydiiyey akharu maa yudkhilu ljanna wax qofka janno geliya maxaa ugu badan nabigu wuxuu yidhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq qofka wax janno geliya waxaa ugu badan alla ka cabsi iyo dhaqan wanaagsan dadka yaa ugu iimaan kaamilsan ah akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dadka dadka ugu iimaanka kaamilsan waa dadka u dhaqanka wanaagsan dhaqan wanaagga waa kayr adduuniya mid aakhiro dhammaantiis maanta darsigeennu wuxuu ka bilaabanaa idibta ardaga diinka baranaa laga rabo macallinkiisa diinka baraa inuu kula dhaqmo adabulmutacallim ardaga diinka barana idibta laga rabo macal mucallimi mucallimkii wax la jirhkiisa xaaluu yahay sheikhu wuxuu yidhi laqad jacaltu waxaan ka yeelay haadihi nusuusa nusuustan oo soo socota min baabi alkhuluqi alxasan akhlaaqda wanaagsan baabkoodii calى ruqmi ayadoy jirto min anna fiihaa nusuusta inay ku sugan tahay maa shay huwa daalun tusaa cala ta'adubi in laga edab qaato maca maqaami nubuwa nabinimada maqaamkeeda la jirhkeeda lianna alculamaaa maxaa yeelay culummadu fahimuu way ka fahmeen minhaa nusuusta maa shay huwa acamu ka caamnimo badan min dalika min ata'adubi maca maqaami nubuwa wax ka caamsan id waqti ayay ka fahmeen jacaluu culummadu ay ka dhigeen hu ayi ta'aduba qaadashada min baabi ta'adubi qaadasho baabkeed macal mucallimi qofka dadka khayr bara la jirkiisa laga qaato cumuuman si guud nusuusta uu sheegayaa waa kuwii horay uu soo sheegay iyo kuwa soo socdaba oo baabkan oo dhan ku saabsanaa nusuusta aan horay u soo qaadannay ee aayaadka qur'aan iyo axaadiistii saxiixaynka iyo qayrkood waxay sheegayeen qofka inuu ka edab qaato maca maqaami nubuwa maadaama culummadu ay yihiin warahatulambiyaa iyo kuwii dhaxlay ambiyada in ayagana laga edab qaato inay soo gelaydo ayay u fahmeen saxaabadii laga bilaabo ilaa a'imadii selafka oo ka dambaydayba sidaas ayay u fahmeen adabulmutacallim ardaga edabtiisa macalmucallimi mucallimka la jirhkiisa xaaluu ahaaday laqad jacaltu waxaan ka yeelay uu yidhi shiiqu haadihi nusuusa nusuustan oo aad aayadii aayaadkii suuratulxujuraad oo la soo sheegay iyo axaadiistii saxiixaynka iyo haddaba aahaar soo socota dhammaan waxaan ka yeelay min baabi alkhuluqi alxasan dhaqanka wanaagsan baabkiisa calaa ruqmi ayadoy jirto min anna fiihaa nusuustaas inay ku sugan tahay maa shay huwa daallun tusa cala edab qaadasho maca maqaami nubuwa nabinimada maqaamkeeda la jirhkeeda laga edab qaato maxaa yeelay lianna alculamaa culammada muslimiintu fahimuu waxay ka fahmeen minhaa nusuusta maa macne huwa macnahaasu acamu ka caamnimo badan min dalika min alta'adubi maca maqaami nubuwa in nabinimada maqaamkeeda laga edab qaato macno ka sii ballaaranay ka fahmeen id ayna ka fahmeen jacaluuhu ta'adubka iyo idabqaadashada ay ka dhigeen min baabi ta'adub idibqaadasho baabkeed macalmucallimi qofka dadka khayrka bara la jidhkiisa laga idab qaato cumuuman si guud qaala abuu qubayd alqaasim ibnu salaam waa a'immadii salafu saalix a'immadii a'immatulhudaa ee waaweynaa mid ka mida weeye qaala wuxuu yidhi abuu qubayd alqaasim ibnu salaam raxmatullaahi tacaala calayhi masta'dantu weligay idan kama dalban qadu hadda ka hor calaa muxadiin qof xadiis aan ka baranayo weligay wuxuu inta soo tegey qof aan rabo inaan diin ka barto oo u imid ma dhihin ha loo sheega waa taaganahayaa ama la ii soo kiciyo hadduu hurdaayo weligay ma dhacinayo taas kuntu waxaan ahaa yuri antadirhu inaan iska sugo waa iska sugi jiray intuu ii soo baxaa xataa yakruja ilaya ilaa uu ii soo baxo kuntu waxaan ahaa antadiruhu inaan sugo xataa yaqruja ilaya ilaa uu ii soo baxo wata'awaltu waxaana ku fasirtay uu yidhi dhaqankaas oo ah inaanan dhihin halla ii soo kiciyo qofkii aan diinka ka baranayay ee markaan imaado aan sugo waxaan ku fasirtoon ka fahmay yuu ilaahay qowlkiisaan wata'awaltu waxaan ku fasirtay qowlahu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaaye walow annahum sabaruu xataa takruja ilayhim lakaana khayran lahum nabiga sala allahu calayhi wasalam oo mucallimkii khayrka ummadda baray ahaa imaamkii mu'miniinta rasuulu rabbi alcaalamiin ahaa ilaah wuxuu yidhi walow goor annahum dadku sabaruu ay sabri lahaayeen oo dulqaada lahaayeen oo aysan dhihi lahayn noo soo bax xataa takruja ilayhim ilaa aad u soo baxdo lakaana sabarkaasa ahaa lahaa khayran lahum mid u qayr badan rawaahu hadalkaas imaamkaas weyn abu cubayda alqaasim bnu salaam rawaahu hadalkaas waxaa wariyey alkhadiib kitaabka la yidhahdo fi ljaamic wuxuu ku wariyey kitaabkiisa aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic rawaahu hadalkaas waxaa wariyey alkhadiib khadiib lbaqdaadi fi ljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic kitaabka uu ku magacaabay kitaabka aruuriya oo isku keeno jamciya akhlaaqda qofka xadiiska warina iyo aadaabta qofka diinka dhegaysana laga rabo juskiisa koowaad boqol konton iyo siddeed waa kitaab aad u faa'iido badan qofka doonaya diin inuu barto iyo kan doonaya inuu diin gudbiyaba aysan ka maarmin wa qaala wuxuu yidhi khadiibu lbaqdaadi idaa wajada daalibu ardagu marka uu helo arraawiya qofkii xadiidka u warinayey naa'iman xaalu yahay mid hurdaya hadduu yimaado ardagii oo kii xadiidka warinayuu doonaya inuu xadiidka ka qaato oo hurdaya uu u yimaado falaa yanbaqii lahu uma habboona an yasta'dina inuu idan ka dalbo calayhi korkiisa oo uu yidhaahdo waxaan waa taaganahay dersigii inaan qaataanna u imid ha la ii soo kiciyo shiiqa inaan inuu yidhaahdo ma ahan wax ku habboon idaa wajada daalibu ardagu marka uu ogaado alraawiya qofkii xadiidka u warinayay naa'iman inuu hurdayo falaa yanbaqii lahu uma habboona an yasta'dina calayhi inuu ka idan dalbado muxuu samaynaa bal yejlisu waa fadhiisanaa wayantadiru waa sugaa istiiqaadahu kiciddiisa oo yansarifu ama waa laabanaa inshaa hadduu doono qofku waa inuu sabar iyo dulqaad waa inuu barto wax sugo adugu sabar qof ha nixin qof ha qof ha argagixin waa inay dabeecad u noqoto sabar dulqaado sugo waa inuu barto marka imaa inuu iska fadhiisto wa imaa inuu iska tago labada mid weeye bal yejlisu waa fadhiisanaa wayantadir waa sugaa istiiqaadahu kiciddiisa aw yansarif ama waa iska laabanaa in hadduu doonayo uma asnada wuxuu sanad uga wariyey khadiibu lbaqdaadi can ibni cabaasin radia allaahu canhuma cabdullaahi bnu cabaas annahu cabdullaahi qaala wuxuu yidhi lamaa qubida rasuululahi rasuulka ilaahi markii la oofsaday sala allahu calayhi wasalam qultu lirajulin nin ayaan ku idhi ninkoo minal ansaari ansaarta ka mida halu haluma kaalay falnas'al aan weydiinay asxaaba rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam fa innahum saxaabadii nabigu alyowma maanta kafiirun waa fara badan yihin cabdullahi ibn cabaas wuxuu marka nabiga la oofsadaa inta soo tegoo nin saxaabi u imid oo ansaari ah aan idhi wadnakeen saxaabaday nabiga maantay dhooban yihiin cilmigii nabigana ayagaa dhexloo xambaarsan war inta gooru goortoon saxaabadu dhammaan aan cilmigii ka qaadna nabigay kaalay oo aan weydiinay markaasuu yidhi yo cabdullaahi ibna cabbaas cabdullahi ibna cabbaasna saddex iyo toban sana uu jiraa marka uu yidhi cabdullahi ma waxaad u malaynayda adigaas in lagu baahdo ah, oo cilmi lagu weydiiyo waxa maanta culmo jooga yaa waxaa saxaabo maanta taaganoo cilmi xambaarsan adiga cabdullaahi ibna cabbaasa inta laguu baado la cabdullaahi oo masalo sheeg miyaad u malaynayda khalaas oo iskaga tegay markaasaan dabagalay kan weydii kan weydii kan weydii kan weydii kan weydii cilmigii nabigu xambaar markii saxaabadii waaweyna tageen uu wuxuu arkay yidhi ayadoo ladul dhooban yahay cabdullahi ibnu cabaas aan rab ilaa masalu ka rabaa sug intaana kaa horeydee markaasuu yidhi yidhi cunugaas waa iga caqli badnaa waagi sheegi maanta xaan gacan ku haya waatana waa loo baaha cabdullahi mhm. ibn cabaas wuxuu yidhi nabiga markii la oobsaday lamaa qubida rasuulu laahi sala allahu calayh wasalam qultu lirajuli nin waxaan ku idhi ninkoo minal ansaari ka mid ah heluma kaalay falnas'al aan weydiinay asxaaba rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam fa innahum saxaabadu alyawma maanta kaiirun waa kuwa fara badan qaala saxaabigii ansaarigaa wuxuu yidhi qaala cabdullahi ibna cabaasa qaalada hore iskale qaala cabdullaahi bnu cabaas wuxuu yidhi faqaala ansaarigiyaa wuxuu yidhi waa cajaban laka yaab aan kula yaabaa yabna alcabbaas yaab aan kula yaabaa yabna cabaas ina cabaas atarama waxaad u malaynaydaa annaasa dadku yaftaqiruuna ilayka adiga inay kuu soo baahan doonaan in adiga cabdulaahiya laguu soo baahan doono miyaad u malaynaydaa walxaal fi nnaasi dadka min asxaabi rasuulilahi rasuulka ilaahi asxaabtiisii sala allahu calayh wasalam ay ku sugan yihiin man dadka fiihim ku sugan ayadoo maanta saxaabadii rasuulka waxaa ku sugan abubakara nool cumaraa jooga abu hurayraa jooga waxa weeyaan ma waxaad u malaynayda in lagu soo baahdo ah, saas yidhi walxaal miyaad u malaynaya in lagu baahdo fi naasi dadka ay ku sugan yihiin min asxaabi rasuulilahi xaal ay ka mid yihiin sala allahu calayh wasalam man dadka fiihim ku sugan qaala cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi fa taraktu dalik arrinkaas waa iskaga tegey ninkaas waa iskaga tegey weligaa hima cali haddaad leedahay qof aan kugu himad ahayn lama watala lamana saaxiibo himada caaligaa waxaa looga gudbaa waxaan dadku aaminsanin in laga gudbi karo himada caaligaa waa waxa dadku ku kala saro maro hadaad istiraado adigaan da'daana hadda cilmi aad bilowday kollayba ummad ku kala saari maydid oo gaari maydo waa shaydaan waxa ku caajis gelinaya yaa ku yidhi dadaa inta cilmiga ku bilaabaan lixdan sano konton sano ay caalimiin noqday ka marka weligaa laysma yidhaahdo adigu inta wax barato caalim noqon maydo yaa ku yidhi waa shaydaan wax kuu waxyoona yaa kaa manciyay nimcada ilaah cidda kaa hortaaganayeta ilaahay baa qaybinaya waxaan cidduu doonuuna siinaya siddeetan sano culumo oday iyagoo jira ayay kutubta gobol xifdiyeen ay korka ka barteen weliba siddeetan maanta lixdan jira wuxuu leeyahay maskaxdeed waxma qaban karto waa duqoo yaa ku yidhi waa shaydaan waxyigiis wax kale maaha waxbaad qaban kara nafta intay kugu jirto waxa weeyaan waa inaad wax barata aimada muslimiinta maalmahay dhimanayeen waxbay xifdinayeen maalmahay naftirka dhacayda qaar ka mida inta miirku ka tago markuu soo naaxo uu leeya kitaabka ii soo qabo ma akri karo markaasuu le igu dul akri waa dhegaysanay waa a'imadii ugu waaweyn culamada muslimiinta soo ma jeedi marka himada caaligaa waa waxa lagu kala sarmaro waxa dadka dhulka dhigana waa himala-aanta qaala cabdullaahi wuxuu yihi fataraktu dalika ninkaas waa ka tegey wa aqbaltu ey wa aqbaltu cala alcilmi wey cilmigiian iska qaabilay as'alu xaalaan weydiinayo asxaaba rasuulilaahi rasuulka ilaahi asxaabtii sala allahu calayh wasalam can ilxadiidi xadiid aan weydiinaa fain kaana wuxuu ahaa shaanigu layabluqunii fain kaana fainun hawshaaniye kaana arinku wuxuu ahaa layabluqunii inuu isoo gaaro alxadiiu xadii can irajuli nin waxaan maqlaa xadiiska ku saabsan masle hebla saxaabi hebelaa yaqaan meel hebluuna jira meeshaan u aada waxaa dhici jirtay saxaabada hal nin hal xadii inuu hal bil u safro hal bil uu soconaa soddon maalin kadib hal xadii oo uu ninku maqlo ninka intuuta uga soo qaadan ciraaq unta ka soo safruu yaman uga qaadan so uma jeedo marka nuucaasay ahaayee fain kaana fa inuu shaaniye kaana arinku wuxuu ahaa layabluqunii inuu soo gaaro alxadiiu xadiid cani rajuli nin oo la ydhaa ninkaasa xadiidkaas haya fa aatii baabahu albaabkiisan tega ta tagaan guriga albaabkiisa tega guriga markuu tago walxaal ayaan tegaa huwa ninkii qaa'inun uu qayluushana waa hurda intaa gargaraaco dhima waa cabdullahi ibnu cabaasa jooge ayii soo baxo dhiima meesha guriga afdhuubkiisa banaanka dabayshu ay ku dhacaydo uu inta go-a dhigtuu seexana dug markaasaa dabayshu maanta o dhan ku dhace cabdullahi ibnu cabbaasaa yirida aad maqlaydaan fudayd laguma keeni waxoo fudayd uu ku helay maa guriga iriddiisa meeshaa dabayshu ku dhacaydo qashinku ku dhacaya bartaasu inta go-a dhigtuu dugle kaasaa maantood dabaysha kudhace markuu soo kac u le inaa lilaahi wainaa li war nabigayna adeerkiis aha yaa meesha maxaa u seexad gurigaagaan kuugu imaalaha xadiiska kuugu sheegi haddaad dhila ii imaw ee xadiiska ii sheeg markaasuu yidhi maya cilmiga waayi waa lasoo doonaa cilmigu waxa weeyaan isagu ma yimaado anigaa xaq u leh inaan imaado maadaama cilmi doona uu leey cilmi waa loo tagaa ee cilmi dad ma raadiyo uu leey markaasaan xadiiska ka qaadayo saas alla igu anfacayo saas alla igu anfacayo wuu yidhi fa faaatii waxaan tegaa baabahu ninkii xadiidkaan ka qaadanaya albaabkiisa walxaal huwa qaa'ilun u qayrushana fa atasawadu waxaan barkanaa ridaa-i go-ayga go-aygan barkana fa atawasadu dhe fa atawasadu waan barkanaa ridaa-i go-ayga calaa baabihi albaabkiisa tasfi xaal ay dhabanayso ama ay firdhinayso arriixu dabayshu calaya korkayga aturaaba caraba ayadoo carada dabaysha ugu firdhinaydo soo ma jeedin abu hurayra aad maqlaydaan aa wariyey abu hurayra muxuu kala kulmay abu hurayra wuxuu la kulmay inuu gaajo la miir beelo marka nabigoo jooga weliba markaasuu masaajidka meeshaas iridisaw ku dhacay markaasaan saxaabada soo baxeen waxaa la jinnigu qaba halkaasa looga istaago carabtaa ku istaagi jireen qofka jinniga qaba hale hala daweeyo ninkaa lagu istaago hadda soomaalida waxay yaqaaneen qofka haddii uu qalalo waxayna war maar yahay hala ursiiyo qof wal dad walbaa dhaqanay leeyihi ah, war maar yahay war maar yahay markaasay ursiiyaan fure iyo waxba inta raadiyaanay ursiiyaan soomaalida carabtuna halkaas uga istaagi jireen gaajuu la suuxay markaasuu halkaasay uga istaageen wax soo naaxaya malo iska da nabigaa fahmay markii dambe ta yimid oo soo baxay oo waday aana ka soo rajiinta guriga geeyey marka fudayd laguma keenin cilmigaad ujeedaan ood maqlayda caalim hebel iyo saxaabi hebel aad maqlayda fa atawasadu waa barkan jiray ridaa'i go-ayga calaa baabihi tasfi xaal ay ku firdhinaydo arriixu dabayshu calaya korkayga aturaaba carada fa yaqruju waa soo baxan ninkii aan sugayay fa yaraani way arkaa fa yaquulu lii wuxuu igu leeyay yabna cami rasuulillaah rasuulka ilaahay in adeerkiisa maa jaa bika maxaa ku keenay alaa arsalta ilaya maxaad iigu soo cidiri weyde fa aatiya kaan kuu imaaday maxaad iigu soo cidiri weyde uu leey alaa arsalta ilaya maxaad iigu soo cidiri weyday fa aatiyaka aan kuu imaade fa aquulu waxaan leeyahay ui laa kuu soo cidiri maa ana axaqu ana u xaqle an aatiyaka inaan kuu imaado ana u xaqle riwaayadka waxaa leedahay cilmi waa yimaadaa cilmi waa loo tagaa cilmi ma yimaado faas'aluhu markaasaan weydii jiray ui xadiiska oon dhihi jir faas'aluhu markaasaan weydii jiray can oon dhihi jiray nabiga maxaad ka maqashay sala allahu calay wasalam arinta hiblaa e maxaa ka maqashay nabigii ii sheeg khalaas markaas ii sheegi jir facaasha waa noolaaday uu yidhi cabdullahi bn cabaas dalika rajulu ansaariyu ninkii ansaariga ahaa waa noolaaday muddo dheeruu noolaaday waa cimriyey ninkii ninkii meesha aan uga soo tegey oo ilaahama adigaasa lagu baahanaya facaasha waa noolaaday dalika rajulu ninkaas alansaariyu xataa ra'aani ilaa uu i arkay walxaal qad ijtamaca annaasu dadku ay ku kulmeen xawli hareerahayga liyas'aluunii si ay ii weydiiyaan dadkiioo marka isku kay dhoobay oo hareerahayga dhooban oo cilmigaygii loo baahday saxaabadii waaweyne ay tageen abubakar iyo cumar iyo cumaan cilmigiina anuu aan ka dhaxlayu arkay oo dadkii hareerahayga ku safan yihiin fa yaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray ninkii fa yaquulu wuxuu dhihi jiray haada alfata kaana acqala minii ninkaas dhallinyarada wa iga caqli badna maalinkii wa iga caqli roona fa wuxuu dhihi jiray haada alfataa ninkaa shaabkaa kaana wuxuu ahaa acqala mini mid caqli badan wa rawaa hadi lqisata waxaa wariyey ayda noqoshay ibnu sacad juska labaad dabaqaadka weeye saddex boqol lixdan iyo sideed ilaa saddex boqol lixdan iyo sagaal bisanadin saxiix fandur fiiri qofka cilmi baranayo ilaa haada alkhuluqi dhaqankan alrafiici sareeya fandur fiiri ilaa haada alkhuluqi dhaqankan alrafiici ee sarreeya qofka doonaya inuu diin xambaaro waqad kaana bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu ahaaday radia allaahu canhumaa min beyti nubuwe guriga nabinimada qof ka soo jeeda waa nabigayna adeerkii sala allahu calayh wasalam wa min culamaa'i saxaaba culummadii saxaabadana ka miduu ahaa aladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yukhaaliduuna kuwa dheeha kubaraahum saxaabada kuwa ugu waaweyn saxaabada kuwa ugu waaweyn ayuu la fariisan jiray cumar wuxuu soo fariisin jiray shirarka waaweyn markuu imaamka muslimiinta cumar ahaa khaasatan marka laga go-aan gaaraya arrimaha aad u waaweyn ta uu yeedho uu halkaa soo fariisin jiray uu dhihi jiray cabdullaahi maxaad ka tiri ah, arrintaas maxaad ka tiri uu dhihi jiray se uma jeedo markaasay la yaabi jireen odayaashu dhihi jireen annaga laftirkeennu waa leenahay wiilal yaryaroo kan la eg ee cumarow maxaad meelahan u keenaysaa ninkan yarkaa ah. markaasuu wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida wuxuu doonay inuu odayaasha garansiiyo cabdullaahi ibnu cabbaas da ahaan ha yaraado ee laakiin inuu yahay nin xagga cilmiga ku weyn markaasuu yidhi cabdullaahi halkan soo fadhiiso odayaashii laad wuxuu yidhi haye xoogaa sheekada u kaadiya ahlusharaf marka wuxuu yidhi odayaalow bal waxaad iiga warantaan idaa jaaa nasrullah aayaddan maxay ka hadlayda aayaddaas suuraddaas ii sheega bal waxay ka hadlayso markaasay yidhaahdeen suuraddaas waxay sheegaydaa markii ilaahay muslimiinta u gargaaro maka la furto waxa weeyaan hal la istiqfaarsado dadkuna ay qabiil qabiil usoo islaamaan intaasay sheegaysaa markaasuu yidhi cabdullaahi suuraddan maxay sheegaysaa markaasuu yidhi nabi maxamed dhimashadiisay sheegaysa markaasuu yihi wallahi suuraddaas macno kale inaanan ka ogeyn saasay sheegaydaa wy waxaan meesha usoo fariisiyey sidaas wey kitaabka allean inagu u baahan kitaabka allena wuxuu ka fahma waxadnan ka fahma meeshiina kitaab alle in lagu hagaa la rabaa marka waxaan maan odayaashiinaanu fahmaynu ka fahmaa kitaabka alle ragga odayaasha laleeya waa raggii beder ka qayb gala waa saxaabada raggii ugu waaweynaa soo ma jeedid marka cabdullaahi kaasuu ahaa waqad kaana bnu cabaas radia allaahu canhuma wuxuu ka ahaaday min beyti nubuwa guriga nabinimada wa min culamaa'i saxaaba alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yukhaaliduuna kuwa dheeha oo la fadhiista kubaraahum saxaabada kuwa ugu waaweyn ya'tii waa imaanaa cabdullaahi bnu cabbaas beyta rajuli ninka uu diinka ka qaadaa gurigiisa ninkaasoo miman dad ka mida huwa isagu duunow ka hooseeya filmansilati xagga darajada nin darajaan uga hooseeya wey oon fadiilo ku gaadhin ninka uu masalada iyo cilmiga ka qaadana oo gurigiisa albaabkiisa seexana yaati waa imaanaa beyta rajuli ninka gurigiisa ninkaasoo miman dad ka mida huwa ninkuba duunahu asaga uga hooseeya filmansilati xagga darajada kamaa taraa sidaad arkaydo fayatawaadacu lahu waa u tawaaduca hoosu isdhigaa waa isdhul dhigaa wa yatiihi waa u imaanaa wayaatiihi waa u imaanaa dalaban xaaluu dalbayo lilcilmi calaa yadayhi gacmihiisa uu ku dalbayo oo ku raadinayo uma in wajadaw hadduu helo naa'iman xaalu yahay mid hurdaa intadara waa sugaa xataa yakruja ilayhi ilaa uu u soo baxo xataa yakruja ilayhi ilaa uu u soo baxo walow ashaara bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas hadduu u ishaari lahaa biadnaa ishaaratin ishaarada ugu yar ilaa iiqaadi saaxibilbeyt qofka guriga leh in la kiciyo la aqaruu caynahu waa ku farxad geli lahayn arrintaas ayagoo ku faraxsanay kici lahaay maaha aha ayagoo ka naxsan xata hadduu wax yar ishaari laha dhi laha la ii kiciyo ayagoo ku faraxsanay u kici lahaay laakiin ma yeeli inuu sabro oo cilmigiisa uu ku qaato sabr oo uu cilmiga ka qaato qofkuu ka qaadana isagoon dhibin saasuu rabo cilmiga uu qaato sidaasuu doorta walow ashaara bnu cabaas hadduu ishaari lahaa biadnaa ishaarati ishaarada ugu yar ilaa iiqaadi saaxibi اlbeyt guriga qofka degan in la kiciyo la aqaruu caynahu ishiisuu ku qabooji lahaa oo way ku farxi lahayen la aqaruu way ku qabooji lahayen caynahu macnaha waa ku farxad geli lahaayeen wey faqad jaaa waxaa ku yimid fii riwaayatin an ibni can ibni abi xusayn ibni abi xusayn qaala inuu yidhi kaana bnu cabbaas wuxuu ahaa yaati rajula ninka uu cilmiga ka qaadana mid u yimaada ninkaasoo min asxaabi nebiyi nabiga asxaabtiisa ka mida sala allahu calayh wasalam yuriidu xaaluu doonayo cabdullaahi an yas'alahu inuu wax ka weydiiyo ninkaas canilxadiidi xadiid fayuqaalu waxaa lagu leeyahay low cabdullaahi inahu ninku naa'imu waa hurdaa fayadajicu waa seexanaa cabdullaahi cala albaabi albaabka hortiisuu seexanaa fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeyay cabdullaahi bnu cabbaas alaa nuuqidhu miyaanaan kuu kicinayn ha seexan aan kuu kicinne fa yaquulu wuxuu leeya laa maya la ii kicima wa fii uqraa riwaayad kale waxaa ku sugan can ibni cabbaas in laga wariyay annahu cabdullaahi qaala inuu yidhi wajadtu waxaan helay caamata cilmi rasuulillaah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam cilmigiisii intii ugu badneed sala allahu calayhi wasalam cinda haada alxayi qabiilkan agtiisaan ka helay cilmigii nabiga intii ugu badneed qabiilkaanoo minal ansaari ka mid qabiilkan ansaareed qabiilkaanoo minal ansaari ansaarta ah dhe ku bayaan qabiilkaasaan cilmigii nabiga intii ugu badneed ka helay in kuntu waxaan ahaa in hushaaniya kuntu waxaan ahaa la aqiilu mid iska qayluushado iska seexda bibaabi axadi mid ka mida ah albaabkiisa walow shi'tu haddaan dooni lahaa an yu'dana lii in idan la ii weydiiyo calayhi ninkaas la udina lii waa la ii faxsixi lahaa calayhi ninka walaakin abtaqii waxaan rabaa bidaaka seexashada aan albaabka seexanaa diiba nafsii naftiisa farxaddeeda isagoo naftiisu faraxsan tahay oo aanan dulmin oo aanan dhibin inaan diinka ka xambaaran rabaa walaakin abtaqi waxaan ku dalbaahun ku rabaa bidaaka seexashadaas aan albaabka iska seexanaa diiba nafsii nafsadiisa farxaddeeda undur balfiiri almasdarayni saabiqayn labada kitaaboo laguu soo sheegay dib ugu laabeed daalaco aadaab intan ka badan aada heshide wallah subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed